بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب البدل إذا اسم أو فعل لمثله تلا والحكم لثاني وعن عطف خلا فاجعله في إعرابه كالأول ملقبا له باللفظ البدلي كل وبعض واشتمال وغلط كذاك إضراب فبالخمس انطباط كجاءني زيد أخوك وأكل عندي رغيفا نصفه وقد وصل ilaya zaydun cilmuhu ladii daraasi waqad rakibtu lyowma bakran ilfaraas in qulta bakran duuna qastin faqalad aw qultahu qastan faidrabun faqan wاlficlu min ficlin kaman yu'min yusaam yadkul jinaanan lam yanal fiha tacam ثلاثة من سائر الأسماء خلاد منصوبة وهذه عشر تلاد ثلاثة من سائر الأسماء خلاد منصوبة وهذه عشر تلاد وكلها تأتي على ترتيبه أولها في الذكر مفعول به وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كاحذروا أهل الضماع في ظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغيره قسمان أيضا متصل كجاءني وجاءنا ومنفصل مثاله mihaaluhu iyaayaw iyaana xayayta akrim biladii xayaana waqis bidayni kula mudmarin fusil wabiladayni qablu kula muttasil fakulu qismin minhuma qad inxasar ma jaءa min anwaacihi fi itna cashar bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa inoo dhammaaday tawkiidka oo cashirkeennii hore uu ku saabsanaa halkan waxaynu ka gelaynaa tawaabicda kii ugu dembeeyey oo bedel ah ayaynu gelaynaa tawaabicda kii ugu dembeeyey oo bedel ah ayaynu halkan ku mari doonnaa biidni illaahi tacaala baabulbedel ereyga beddelka a luqadda waxaa loo yaqaanaa alciwad baa loo yaqaanaa ciwad ciwadku waxa weeye shay shay laga ciwad qaato ama laga bedel qaato ayaa la yidhaahdaa bedel isdilaaxa iyo nuxaadu siday bedelka u yaqaaniinna bedel waxaa loo yaqaanaa ataabic almaqsuud bilxukmi bilaa waasitatin baynahu wa bayna matbuucihi waxaa la yidhaahdaa ataabic waa raace mid ka horeeya ayuu raacayaa muxuu ku raacayaa xagga icraabka ayuu ku raacayaa almaqsuudu bilxukmi xukunkana isagaa loola jeedaa ka ayaa xukunka loola jeedaayo xukunka loola qasdayaa bilaa waasitatin wax waasita ah oo u dhaxaysa labadooduna ma jiro sida xarfulcadafku uu macduufka iyo macduufu calayhiga ugu dhexayn jiray wax ugu dhexeeyaa ma jiro oo baynahu wa bayna matbuucihiya haddaba culima taabic markaan idhaa maxaa soo gelaya bedelku waa taabic maxaa soo gelaya tawaabicdii o dhan nactigu taabic buu ahaa oo tawkiidku taabic buu ahaa oo cadafku taabic buu ahaa oo bedelku waa taabic tawaabicdii o dhan baa hadalkaa soo gelaya taabic waayo waa jinsiga oo jinsiga waxa loogu talagalay asalkiisu waa shumuul inay waxyaabo fara badan soo hoosgalaan weeyi jinsiga fasalkana asalkiisu waa alikhraaj inuu waxyaabo badan inaga saaro weeyi haddaba ataabic ereygiihi waa jinsi jinsigana asalkiisa iyo ujeeddadiisu waa shumuul inuu waxyaabo badan soo keensado almaqsuudu bilxukmi markaanku idhaa xukunka ka taabica ah unbaa loola qasdayaa markaanku idhaa yaa iga baxaya nactigii wuu iga baxay oo markaan idhaa jaaa muxamedun alcaaqilu imaatinka macaaqilka unbaa loola qastayaa mise mawsuufka ka hore mawsuufkaa ah, xukunka loola qastaya xagga sifada cadafka markaynu joognana cadafka qaybo kamida cadafka qaybo ka mida ayaa si toosa inooga baxay oo cadafka qaybo ka mida waxaa jira ka hore xukunka loola qasdo ama mushtarag ay yihiinoo labadaba loola wada qasto haddaan idhaha jaaa muxammadun wa caliyun hadda xukunka imaatinka ayaa loola qastay maka hore macduufu calayhiga ah mise ka dambe ee macduufka ah mise labadoodaba labadoodaba waa loola wada qastay sax labadoodaba waa loola wada qastay haddaba waxaa lagu leeyahay baabkan bedelka ah ka dambe baa loola qastaa xukunka oo ka hore loolama qastayo ataabicu waa taabic beddelku almaqsuudu bilxukmi xukunka ayaana loola qasdaa bilaa waasitatin dhexdhexaysi la'aantii baynahu isaga taabicaa iyo wa bayna matbuucihi matbuuciisa la dhexdhexaysto isagan beddelka ah iyo ka uu matbuuciisee uu taabica u yahay wax u kala dhexaynayaa ma jiro halkaasi waxay inaga saaraysaa cadafka qaybo ka mid mida markaan ku idhaahdo maalan eeg cadafka qaybo ka mida sidii laakintii iyo laadii iyo bashii iyo qaybo ka mida markaynu soo qaadanno ayay si toosa ah inooga saaraysaa haddaba bedelka ka dambaa xukunka loola qastaa waa taabic ka dambe xukunka loola qasto culima halkaa waxaad ila yareegtiin hal tusaale aan qoro hal tusaale ayaan qorayaa waxaan idhi jaaa muxammadun akhuuka jaaa muxammadun akhuuka jaaa muxamedun akhuuka markaan qoro jaaa muxamedun akhuuka hadalkaa markaan qoro jaaa muxamedun akhuuka bal hadda u fiirsada jaaa muxamedun akhuuka laba erey baa haddaba cashirkeennan ku wada jira oo inaan kala barannaa ay muhiim inoo tahay mid bedel baa la yidhaha bedel midna mubdelu minhu baa la yidhaahdaa labadaa ereyna qora bedel iyo mubdelu minhu bedel iyo mubdelu minhu waxa laga yaabaa arday badanoo baabka dhigan jirta inayna mubdalu minhuba maqal mubdalu minhu mubdalu minhu waa bedel iyo mubdalu minhu cashirkeennan labada qodob ee ugu muhiimsaneen kala baranayna waa labadaa waa bedel iyo iyo mubdalu minhu haddaba bedelku waa ismiga dambe sida akhuuka oo kale maxaan idhi tusaalihii jaaa muxamedun akhuuka ereyga akhuuka ah ayaa dambeeya akhuu kadaa bedel baa la odhan ismiga dambe bedel baa la odhan mubdelu minhuguna waa ismiga hore jaa'adayaa ku xigay muxamedkaasina waa mubdelu minhu haddaba bedel iyo mubdelu minhu labadaa magac markaan doonayno kelmadda dambana bedel bay noqonaysaa kelmada horena mubdelu minhu bay noqonaysaa intaa mayla socotiin cashirkeennan ujeeddada aynu ka hadlayniyo nuxurkiisu wuxuu ku dul wareegayaa axkaamta bedelka war bedelka maxaa la xarakaynayaa bedelku saw ka dambe ma aha ka dambe maxaa la xarakaynaya amaa mubdelu minhuga oo ka hore ah lagama hadlayo sababtuna waxa weeye ka hore xasbi xaajatilkalaam baa la idhaaba waa sida mawsuufka ama macduufu calayhiga oo kale mawsuufka ama macduufu calayhiga ama mu'akadka maxaynu ku soo barannay icraab gaara ma lehee xasba xaajatilkalaam baa la idhaabaya oo maalan haddaan idhaa jaaa muxamedun akhuuka muxamedun baa bed ayaa mubdelu minhu yee muxuu icraaban yahay faacil buu icraaban yahay haddaan doono mafcuulun bihi baan icraabi karaa oo maxaan odhan haddaan mafcuulun bihi icraabayo ra'aytu muxammadan akhaaka baan odhan haddaan doono ka hore majruur baan icraabaya oo maxaan odhan marartu bimuxammadin akhiika baan haddaan doono majzuum baaban ka dhiganba kolka waxaad og tahay in bedel iyo mubdelu minhu labadaa erey inay wada jiraan baynu ognahay mid bedel baa la yidhaahdaa midna mubdelu minhu baa la yidhaahdaa labadaa erey ayaa wada jiro oo cashirka aynu ku baran doonaa biidn illaahi tacaala bedelku waxa weeyaan baynu ni ka dambe mubdelu minhuguna waa ka hore haddaba ka dambe ka hore afarta icraab ku waafaqo intaa weeyaan ujeeddadeennu ka dambe maxay ha waafaqa baynu nidhi ka dambe ka hore afarta icraab ku waafaqo hadduu mubdelu minhugu marfuuc yahay bedelku waa inuu maxay noqdaa waa inuu marfuuc noqdaa hadduu mubdelu minhugu uu noqdo maxaanku idhahdaa mansuub waa inuu isna maxay noqdaa mansuub hadduu majruur noqdo majruur hadduu majzuum noqdona majzuum wahaakada waa inay icraabka isku waafaqaan nakirada iyo macrifada iskuma waafaqaan waxaa dhici kara inuu midina nakiro yahay midina macrifo yahay waxaa dhici kara inay macrifo isla wada noqdaan waxaa dhici kara afar suuro inay nakiro isla wada noqdaan nakira isla wada noqon oo macrifa isla wada noqon oo ka horaa macrifo noqon ka dambana nakiru noqon oo ka horaa nakiro noqon oo ka dambaa macrifo noqon xagga lab iyo dhadiga iyo waxyaabaha kale waxba loogama baahbaahna aduu icraabka afartaa ah uun ku dheg afarta icraab inay iska waafaqaan ayaa lagama maarmaana bedelka oo ka damba ah iyo mubdelu minhuga oo ka hore ah ku siiyey bedel iyo mubdelu minhu ay ku wada jiraan muxuu ahaa jaa muxamedun akhuuka jaaa muxamedun akhuuka markaan idhaahdo jaaa muxamedun akhuuka bedelku waa ayo waa akhuuka mubdelu minhuguna waa ayo muxamed icraabka isku waafaqeenna waa maxay waa rafco haddaba waxaynu isweydiinaynaa talow tawkiidkeennii shalay aan dhiganaynay hadduu macnawi yahay asmaadu ku gaar ahaa soo caynkaa ma aha hadduu lafdi yahayna kelmadoo dhan buu gelayay sifadeennii horeen soo dhigannay asmaaday ku gooni ahayd soo caynkaa ma aha sifadu asmaadunbay u gaar ahayd cadafku ficilada iyo asmaadaba wuu gelayey talow haddaba beddelkani isagu ma asmaadu u gaar yahay mise ficiladu u gaar yahay mise labadaba wuu wadagelayaa labadaba wuu wadagelaya ismigana wuu geli ficilkana wuu geli baabulbedeli waa beddelka baabkiisii qaybana wuu leeyahay kolley wuu inoo tacriifini qaybihiisana wuu inoo taabani tusaalihiisana uu inoo sheegi axkaamtana inaga ku darsanaynaa baabulbedeli waa baabkii beddelka idaa talaa marka uu raaco ismun ismi marka uu raaco ow ficlun ama ficilba markuu raaco limilihi isagoo kale ismiga ayaa ismi raacaya oo ismi baa ismi laga bedelayaa ama ficilka ayaa ficil raacaya oo ficil baa ficil laga bedelaya idaa talaa markuu raaco ismun ismi ow ficlun ama ficil limilihi isagoo kale talaa uu raaco walxukmu kiioo xukunku lihaanii ka aaniga ah uu u sugnaaday xukunkana yaa iska leh ma ka hore mubdelu minhuga ah mise oo bedelka ah oo bedelka ah oowa khalaa uu ka madhnaado waa can cadfin khalaada dambuu ku jira oowa khalaa uu ka madhnaado can isku cadfidna uu ka madhnaado in laysku cadfona waa inuu ka yahay markaa fajcalhu ka yeel bedelka eh fii icraabihi xagga icraabkiisa kal awali ka hore oo kale ka hore magaciisu muxuu ahaa kahore magaciisu maa culimo mubdelu minhuga oo kalea laga bedelku mubdelu minhuga oo kaleo xagga icraabka noqon fajcalhu ka yeel fii icraabihi xagga icraabkiisa kal awali ka hore oo kale ka yeel mulaqiban adoo ku naanaysaya mulaqiban adoo ku naanaysaya halkaa mulaqiban ama mulaqaban kaa doonto baldhe mulaqiban laamka kasri ama mulaqaban laamka fatxi igan anigu aan haystaa laamba ma qor'an laamka ma jeedo qaafka cafwan qaafka ama kasri oo mulaqiban dheh ama mulaqaban dheh welibana mulaqiban kaafka in la kasriyaa fiican aniga kitaabkaygani laamba ma munaqiban buu munaqiban adoo qodaya ma shidaal baad qodaysaa talaba munaqiban yaa ah. munaqiban nuun buu qorayaa soo maaha ah. nuun waa khalad weeye nuunku waa khalad weeye eeg munaqiban inaynu nidhaa maaha waa inaynu halka nuunka aynu laam ka dhigno oo maxay aan u akhrino mulaiban mulaqiban qaafka inoo kasri sida wanaagsan fajcalhu ka yeel fii icraabihi icraabkiisa kal awali ka hore oo kale mulaqiban adoo ku naanaysaya lahu isaga bilafdilbedeli lafdiga bedela bilafdilbedeli bedelka lafdigiisii sidaa maaha waa khalad haddaad tidhaha bedelka lafdigiisii khalad baad ku dhacday ardayow waayo idaafadu macno laam maaha idaafadu waa bayaaniyo alidaafa albayaaniya waxaa lagu macneeyaa bilafdi lbedeli ka horaa la qaataa ka hore bilafdi lbedeli lafdigaad qaadani eeg idaafe baa loo macneeyaa mama odhi jirteen maxaa la odhan jiray idaafehe idaafe baa loo macneeya idaafadu hadday noqoto idaafa lafdiya dib looma macneeyo bilafdi lbedeli lafdiga bedel ah baad odhan lafdiga bedel ah ka horaad horraysiinaysaa bilafdi lbedeli lafdiga bedel ah waa idaafa bayaaniyaha idaafa bayaaniya baa la yidhaha qaybood oo idaafadu ay u qaybsantay ayaa jira toddobaduba waa qaybaha la yidhaahdo iska majaazaadka ayay ku yimaadeen idaa tala marka uu raaco ismun ismigu markuu raaco ow ficlun ama ficilkuba markuu raaco limilihi isagoo kale markuu raaco talaa uu raaco laba talaabaa meesha ku jira talaadan shadrigu ku dhammaado iyo idaada dabadeed mid ka xadfan idaa talaa markuu raaco ismun ismigu ow ficlun ama ficilkuba limilihi isagoo kale talaa uu raaco walxukmu kiioo xukunku lihaanii aaniga u sugan xukunkuna yaaye xukunka yaa iska leh aaniga oo beddelka ah oo wakhalaa uu ka madhnaado aanigu can cadfin cadaf uu ka madhnaado xarfulcadafna ma sito fajcalhu ka yeel aaniga fii icraabihi xagga icraabka kal awali ka hore ee mubdelu minhuga ah oo kale mulaqiban adoo ku naanaysaya lahu bedelka ama aaniga bilafdilbedeli lafdiga bedela bedel baynu u bixinaynaa markaa halkaa waxaan kaga soo baxnay tacriifka bedelka iyo xukunka bedelka labadaa qodob baynu halkaa culima kaga soo baxnay bedelka wuu inoo tacriifiyey sidaynu og xukunkii unbuu sheegay cafwan tacriifka innagaa dusha ka keenay oo ataabica almaqsuud bilxukmi bilaa waasita baynahu wa bayna matbuuci sharaxa yar hoosta ku qabanaya kolkaa markaan eegno tacriifkii iyo xukunkii baynu halkaa kaga baxnay waxaa kaloo la ogaaday bedelku inuu asmaad iyo afcaashaba galo ilain idasmun ow ficlun buu ina yidhi maxaad haddaba ka garatay eeg limilihi buu welibana ku qaydeeyo oo limili waa maxay macnaheegu ismiga ismi unbaa laga bedelaa ficilkana ficil unbaa laga bedelaa muxuu diidayaa markaa limilihida markaad eegto wuxuu limilihidu diidayaa inaad ficil iyo ism kala bedesho labadaasaa la diidayaa horta ficil iyo ismi ha kala bedelin ficil iyo xarafna ha kala bedelin ismi iyo xarafna ha kala bedelin laba xarafna ha kala bedelin maxaynu samaynaynaa laakiin maxaa la kala bedelayaa laba ismi waa la kala bedeli laba ficilna waa la kala bedeli waa limilihi xagga icraabka inay iska waafaqayaannoo sheegay saddexaad wuxuu taabanayaa aqsaamta beddelku uu leeyahay kullun kulli iyo wa bacdun bacdi iyo waishtimaalun ishtimaal iyo wa qaladun qalad kadaaka kaa waxaa la mida idraabun idraabe fa bilhamsi shantan ayuu indabadda ku koobmay beddelka wixii la odhan jiray wuxuu sheekhu doonayaa halkan inuu inoo ishaaro beddelku qaybaha yahay waa shan buu yidhi shantaa waxaa horreeya kullun bedelu kullin min kullin bedelu kullin min kullin bedelu kullin min kullin waxaa la yidhaahdaa mubdelu minhuga oo ka hore ah iyo bedelku markay isku qof qura un yihiin isku shay qura markay yihiin maxaynu nidhi mubdelu minhuga oo ka hore ah iyo bedelku markay isku shay qura yihiin ayaa la odhanayaa waa bedelu kullin min kullin culimmada qaarkoodna bedelu mudaabiq bay isticmaalaan bedelu mudaabiq culimmada qaarkoodna bedelu shayin min shayin bay isticmaalaan waa lafdiga kullun ah kullun kullun baynu u jeednaa markaa waa bedelu kullin min kullin laba isku mida oo la kala bedelayo weeyi tusaalaheennii marka hore aan idiin qoray ee jaa'a muxammadun akhuuka ahaa muxamedka iyo iyo ka walaalkaa noqonayaaba maxay isla yihiin jaa'a muxammadun maxay isla yihiin waa isla qof qura uun kolka waa bedelu kullin min kullin wa bacdun badh baynu nidhi bacdi bedelkii bedelu bacdin buu noqonayaa marka bedelka bedelu bacdi la odhanayo waa bedelka dambe bedelka dambe marka uu yahay maxay jus qayb buu yahay mubdelu minhuguna kulli buu noqonayaa kol hadduu bedelku juz yahay mubdelu minhuguna uu kulli yahay kulli uu noqonayo bedelkaa waxaa la odhanayaa bedelu bacdin min kullin baa la odhanaya bedelu bacdin min kullin baa bedelkaa la odhan waxaynu culima dareemaynaa tusaalihiisuna waa adoo yidhaahda jaaa alqawmu nisfuhum yaa bedela hadda jaaa alqawmu nisfuhum haddaan idhaahdo ereyga nuska ayaa bedela yaana mubdelu minhuya qoomka kolkaa nisku waa bacdi de waa juz qoomkuna waa kulligii wey waa bedelu bacdin washtimaal bedelku bedelulishtimaal buu noqon haddii bedelku bedelulishtimaal uu noqonayo bedelka haddaynu bedelulishtimaal ka dhigayno waxaa culima loo tusaaleeyaa bedelulijtimaalku ama wuxuuba tacriifkiisuba yahayba bedelku iyo mubdelu minhugu markay isku dhex jiraan bedelka iyo mubdelu minhugu markay isku dhex jiraan oo ay adu markay isku tacalluqaan baa la yidhahdaa tacalluqaasina uuna noqonin tacalluqu lkulli bilkulli iyo tacalluqu ljuzi bilkulli labadan shay way isku tacalluqaan way isdhexdhacaan badhe ama way isleeyihiin badhe iminka maalan ka bedelka noqonaya ayaa dhexdhacaya ka mubdalu minhugee hore waxaan odhanayaa nafacanii muxammadun cilmuhu baan odhan nafacanii muxammadun cilmuhu markaan idhaa nafacanii muxammadun cilmuhu markaan idhaahdo yaa bedel ah nafacanii muxammadun cilmuhu ereyga cilmuhu baa bedel ah yaana mubdalu minhu ya muxamed ayaa mubdalu minhu ya labadaasi ma isdhex dhacayaan markaa cilmigu halkuu dhex dhacayaa muxamed buu dhex dhacayaa waa ishtimaal markaa wa haladun halad buu noqon haladun halad buu noqon bedelka markaynu odhanayno waa bedelulhalad bedelka la yidhaah qur'aankana laguma arag axaadiista rasuulkana laguma arag sala allahu alayhi wasalam dadka balaaqada leh hadalkoogana laguma arag bedelulhaladka saddexdaa horunbaa qur-aanka dhex dhaca oo axaadiista dhex dhaca oo dadka balaaqada leh hadalkooga dhex dhaca waa saddexdee waa bedelu kullin iyo bedelu bacdin iyo bedelul ijtimaal saddexdaa unbaa unbaa caadi loo yaqaanaa laakiin kan aynu leenahay bedelul bedelulkhaladka laguma aragoo laguma hayo qur'aanka kariimka ah walow aayadna ha ahaatee axaadiidta rasuulkana xadiidna ha ahaadee laguma hayo bedelka bedelulkhaladka ah sababtuna waxa weeye qof khaldamay weeyaano dee fasaaxadiisa ama meelka ayaa ayaa aad u liidata qofkaa haddaba bedelulkhaladku wuxuu noqonayaa iminka maalan waxaan doonayay inaan idhaahdo bedelulkhaladka waxaan doonayay mar dhoweyd ayaan su'aal weydiiyey nin cali la yidhaahdo waxaan dabcay inaad idiin sheego cali inaan su'aal weydiiyey halkaan cali baan su'aal ka weydiiyey idin odhan lahaa baan idinka idhi xamsaan su'aal weydiiyey xamse miyaan su'aal weydiiyey mise calibu waa ninkaan su'aasha weydiiyey calibo qalad baa dhacay kolka qaladkaasi marna carabkuu ka dhacaa marna maskaxduu ka dhacaa qaladku hadduu carabka ka dhaco bedelulqalad caadiya ayaadu isticmaali uba bedelulqaladka kan imikaynaleeyahay markuu qaladku carabka ka dhaco hadduu qaladku maskaxda ka dhacana bedelunisyan baad u isticmaali bedelunisyan oo waxa weeyi mar anoo doonaya inaan ana cali baan su'aal weydiiyey umaan odhanaya xamsaan su'aal weydiiyey hadda cali baan ujeedo waan xasuusnaa cali ninkaan weydiiyey inuu yahay magaca carabkuunbaa iga boobay xamsaha xamsaan su'aal weydiiyey umbaan idhi kolka carabkuunbaa iga boobay bedelkaasi muxuu noqonayaa waa bedelulqalad bedelunisyaankuna waxa weeye ninkii su'aasha aan weydiiyey saw cali ma ahayn maskaxdaydaa khaldanto intay caliba ilowday un baan aaminay ninkaan su-aasha xamse inuu yahay ujeedda kas baabanu idhiba xamse aan weydiiyey waayo waxaan moodayaa ciddaan weydiiyey xamse inuu yahay baan moodayaa xamseaan su-aasha inaan idhaa si ah ayaan doonayaa markaa xamse aan weydiiyey halka unbaan toosu idhi qasad baanan u idhi kama igamaa qasad waayo maskaxdaydaa khaldantay oo moodaya qofkaan su-aasha xamse inuu ahaa bedelkaana bedelunisiyaan baa la odhan bedelulidraabkuna waxa weye kaasuu ku dhadhow yaho labada arday ba su baan weydiiyey laakiin ila ninka cali la yidhaahdaa waa nin aqoonta bilow ku ah oo hadda un iska bilowoo macno buuran ma xambaarsana haddii intaasoo su'aala aan weydiiyo waxba ma sheegayo cali laakiin ninka xamse la yidhaahdaa xamse su'aal marka aan doonayno inaan weydiiyo waa arday bislaaday oo aqoon le weeyaan kolka macnaahaan su-aashiisu waxbay inoo faa'iidaynaysaa macna inoogu fadhidaa su-aasha xamse aan weydiinaya markii horun baan odhanaya cali baan su'aal weydiiyey ilan waa runoo calina waan weydiiyey sow aha laakiin cali waa arday iska baydgaaba weeyaan markaan idiin sheegay cali inaan weydiiyey umaan dib ka xasuustay arday ka khatarsan oon su-aashan weydiiyey markaa umaan xamsane oo xamsaan weydiiyey iskuma cadfayo cali baan weydiiyey xamsaan weydiiyey labadaba waan wada weydiiyey hadda laakiin ka khatarta ah markasta la dambaysiiyaa bedelkaasi muxuu noqonayaa markaa bedelulidraab buu noqonayaa waxaan odhanayaa waraabaan arkay libaax baan arkay waraabaan arkay libaax baan arkay bedelkaasi waa maxay labadaba haddaan wada arko waa maxay waa bedelulidraab waayo markii hore bahal aan arkay baan idinka sheekeeyo waraaba ah mar alla markaan idiin sheegay waana run umbaan xasuustay mid ka khatarsan oon arkay muxuuha kaa ka khatarsan dee libaaxa ayuu ahaa laakiin inta badan ha horraysiinin libaaxa ha odhanin libaax baan arkay waraabaan arkay ha odhanin oo sidaa ha u kala horraysiinin waayo waxay noqonaysaa tadarruj tanazul baa meesha imanaya oo kii sare ayaad ka soo noqonaysaa maskaxdu waxay jeceshahay ka hoose in wax laga bilaabo oo kaka sarreeyo loo gudbo bedelkaana bedelulidraab baa la odhanaya kolkaa shantii bedeluu inoo sheegay bedelu nisyaan uu ka tegey ayaan kugu soo daray waad ila socotaa baanu bedelu halatin kadaaka kaa waxaa la mida idraab baa la idraab fa bilkhamsi shantan ayuu indabada ku koobmay bedelkii bedelku waa shantaa lix baynu ka dhignay haddii nisyaanka aad tirsato tusaalayaashii unbaa iga maqan eeg tusaalayaasha ka jaa'anii ii yimid zaydun zayd baa ii yimid akhuuka walaalkaa ayaa ii yimid jaa'anii waxaa ii yimid zaydun zayd baa ii yimid akhuuka walaalkaa ayaa ii yimid yaa bedela halka ah akhuuka yaa mubdelu minhu ya zayd icraabka iska waafaqeen waa maxay rafca iska waafaqeen zaydna wuu godaya akhuukana de asmaulkhamsaa wow baa lagu rafcin jiray ismi bay isla yihiin bedelkani waa maxay haddaba shantii bedel waa bedelu kullin min kullin wa akala wuu cunay zaydkii cindii agtayda ayuu ku cunay rakiifan laxoox nisfow haaf buu ku cunay halkan uu laxoox ku cunay haafkeed ku cunay halkan yaa bedela haddaba waa akala cindii rakiifa nisfow yaa bedelah ereyga nisfow baa bedelah yaana mubdelu minhu yah ereyga rakiifana baa mubdelu minhu yah icraabkay isla haystaan waa ayo nasbo oo away bedelka nasbihiisii nisfa bedelku eh, eh, fadu ku jooga hada eegina haddaad ha adeegtid ood nisfaw hadu way godan tahay tiraa waa khalad haadu waa damiir waa kelmad gaarkeegoo madax bannaan nisfa fa'du ku joogaayo waa mansuub raqiifanna dee waad aragtaa labadiiba nas bay isla yihiin markaa bedelkan maxaa lo odhanayaa qaybihiisii ma bedelu kullin min kullin ba mise waa bedelu bacdin mise waa bedelu ishtimaal waa bedelu bacdin min kullin niskuna waa badh rakiifna waa kulli waqad wasala ilaya waxaa isoo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay cilmuhu cilmigiisiibaa soo gaadhay alladii cilmiga oo darasa uu daraaseeyey ninka zaydihi cilmigii uu daraaseeyey ayaa soo gaadhay waa kee markaan halkaa doonayno waqad wasala ilaya zaydun cilmuhu ladii darasa aaway bedelkii haddaba waa ereyga cilmuhuya yaa mubdelu minhuya zaydun bedelkaa noociisa sheega markaa waa bedelulishtimaal icraabka isku waafaqeenna waa rafcay isku waafaqeen waqad rakibtu waxaan fuulay alyowma maanta bakran qaalin baan fuulay alfarasa faras baan fuulay maanta qaalin baan fuulay faras baan fuulay yaa bedela halkaa alfarasa yaana mubdelu minhu ya bakran bedelkaa noociisu waa maxay saddex buu usoo badaa qalad buu usoo badaa oo idraab buu usoo badaa oo nisyaan buu usoo badaa in qulta bakran bakar haddaad tidhaahdo waa ka hore ee duuna qasdin adoon u qasdin carabku hadduu kaa boobo faqaladun waa bedelulqalad ow qultahu haddaad tidhaahdo bakranka qasdan haddaad u tidhaahdo oo dhabaytood labadaba soo wada samaysay fa idraabun waa idraab faqad oo keliya waxaa ku idhi rakibtu lyawma bakran alfarasa kaasunbaa qaladna noqonaya idraabna noqonaya labada bedelba kaasunbay ku wada jiraan haddaba halkaa ismi ismi laga bedelayo unbaynu haynaye ficil ficil laga bedelayo balka warrama ficil ficil laga bedelayo wuxuu doonayaa sheekhu inuu halkan inoo sheego ficil ficil laga bedelayo inuu taabto ayuu rabaa walficlu ficilkiina waa la bedelayaa min ficlin ficil baa laga bedeli ficil baa ficil laga bedeli tusaalihii baynu rabnaa kaman yu'minka rumeeya yusab waa la sawaabin yadkhul wuxuu geli jinaanan jannooyin lam yanalhu uuna soo gaadhaynin fiihaa jannooyinka dhexdooda tacabun wax tacabihiba uuna soo gaadhaynin tacab ma soo gaadhaya buu ku yidhi waxaad haddaba eegtaa ardayow yaa la kala bedelay mantani waa tii labada ficil jasmin jirtay ficlu shardigu waa yu'min jawaabu shardiguna waa yuab yuab oo jawaabu shardiya ayaa laga bedelay yadkhul jinaananta yaa la kala bedelay yadkhul iyo iyo yuab yuab yaa bedela haddaba halka ah yadkhul baa bedela yaana mubdelu minhu ya yusab baa mubdelu minhu ya bedelka noociisa sheeg waa badalu kullin min kullin waa laba ficiloo deeg waa kulli iyo kulli baa la kala bedelaya waayo sab abaalka iyo jannogalku isku mid qof la abaaliyey qof jannadii ilaahay galay kolkaa yu'min yuhab waa la abaalin yadkhul jinaanan jannooyin buu geli doonaa jannooyin ayuu gelayaa lam yanal uuna gaadhaynin lam yanalhu mafcuulkii baa ka maqan jannada ninka taga ma gaadhayo fiihaa jannada dhexdeeda tacabun tacab tacab daal iyo rafaad iyo hawl iyo waxaasi ma gaadhayaan oo ma gelayaan jannada laguma daalo tacabna qofka mar soo gaadho bedelkaasi waa bedelu kullin min kullin baynu nidhi laba ficilna wuu dhex galay waxaa kaloo lagu tusaaleeyaa bedelka sida aan doonayno waxaynu ku tusaalaynaynaa bedelul ishtimaalna waa lagu tusaaleeyaa oo waxaa la yidhaahdaa hawaabka waa kulligii ama hawaabka waxa ka mida dukhuululjinaan ayaa ka mida jannada oo la galo ayaa ka mid a kolkaa tusaalahan sheekhu sheegay bedelul ishtimaal bedelka loo yaqaano waa lagu tusaaleeyaa oo jannooyinkaoo la galo sidaynu ognahay cafwan waxaa kaloo lagu tusaalaynayaa oo bedelku uu dhex dhacaa laba kelmadood oo ka duwan waa yadkhul iyo lam yaraltaa labadaasoo la kala bedelayo yadkhul iyo lam yaral ayaa iyagana bedelul ijtimaal lagu tusaalayn karaa yadkhul iyo lam yanal kolkaa lam yanal markaynu nidhaahno jannogelidda iyo eh, cadamu nayli tacab labadaasi way isdhex dhacaan cadamu nayli tacab wuxuu dhex dhacayaa jannogelidda dee bedelulishtimaalna halkaa wuu ka soo baxayaa kolkaa isla baydkan laba bedel baa ku jira kaman yu'minka rumeeye wixii rumeeye la yidhi oo dhan yusab waa la abaalin yadkhul jinaanan jannooyin buu geli lam yanal fiihaa dhexdiisa lam yanalhu gaari maayo fiihaa jannooyinka dhexdooda tacabun tacabo gaari maayo lam yanal haddaan yadkhul ka sii bedelo bedelkaasi wuxuu noqonayaa bedelkii ijtimaalka la odhan jiray ayuu noqonayaa bedelu kullin min kullin waxaa kaloo lagu tusaaleeyaa aayadda qur'aanka ah ee sharaxeennu qabanayo waman yafcal daalika yalqa ahaaman yudaacaf lahu alcadaab oo kale waman yafcal daalika arrimahaa la soo sheegay ninka ku kaca ee sameeya yalqa wuxuu la kulmi ahaaman dembiyuu la kulmi yudaacaf lahu waxa loo laablaabi alcadaabu cadaab baa loo laablaabi yalqada iyo yudaacafta labadaa ayaa kolkaa lagu soo tusaalaynaya haddii bedelka aan doonayno bedelu bacdin inaynu ka dhignana waxaad odhan in tusalli haddaad tukato tasjud lilaah ilaahay haddaad u sujuudo yarxamka uu kuu naxariisan yaa la kala bedelayaa tusalli iyo iyo tasjud salaada iyo sujuudu miyayna badh isku ahayn waa laba ficil oo bedelu bacdin min kullin isku ah beddelka bedelulijtimaalka la yidhaahdo gabayga sharaxeennu qorayo ayaa loo tusaalaystaa sharaxeennu gabay buu qorayaa inaad arkaysiin mooyaane gabaygaas ayaa bedelulijtimaalka loo tusaalaystaa ficil markuu dhex dhaco muxuu yidhi inna calaya allaaha an tubaayicaa tukhada karhan aw tajii'a daa'icaan inna calaya waxa dushayda ah allaha ilaahay baan ku dhaartay an tubaayaca beecada iyo heshiiska inaad soo gasho tukhada in lagu qabto karhan dirqi in lagugu qabto ow tajii'a iyo inaad timaaddo daa'ican adigoo daayacoo adeecaya bedelulishtimaalkiina halkaas ayuu dhexdhacayaa waa bedelul ayna calaya aniga dushayda waxa ah allaaha allaha waa la kordhabay allaha sababta loo kor dhabayo ma garanaysiin culimo wax nasculkhaafid lo yidhaha baa ku jira waawulqasam baa laga xadfay wallaahi ma garanaysin wowga wallaahi ku jira haddii wowga xarafka jaara la xadfo ereygan majruurkaa ah waa layska nasbinayaayoo nasculkhaafid wax la yidhaha baa lagu nasbin inna calaya aniga dushayda waxa ah allaha ilaahay baan ku dhaartaye wallaahi bay ka dhigan tahay baan ku dhaartaye an tubaayaca inaad baycadan gasho wadheshiis gasho tuukhado in lagu qabto karhan qasab in lagugu qabto ow tajii'a daa'ican iyo inaad timaaddo adigoo daa'ica oo iska addeecaya haddaba waxaynu dareemaynaa labadaa bedel ee labada ficil la kala bedelayo waa tuukhada iyo tubaayica markaan kala bedelno beddelkaa bedelul ijtimaal ayaa loo yaqaanaa hadduu beddelku ficilada galo isagoo bedelul khalad ah ama bedelul idraab ah waxaa lagu tusaaleeyaa tusaalahan in ta'tinaa haddaad niyahow noo timaaddo tas'alnaa haddaad waxna su'aalato nucdika annagu xagg horaan kaa siin in ta'tinaa haddaad noo timaaddo tas'alnaa haddaadna su'aalato nucdika waanu ku siin ti iyo tas'al labadaasaa la kala bedelaya ama bedeluidraab ka dhigo ama bedelulhalad ka dhigo halkaa waxaynu kaga soo baxnay culimo beddelkii oo aynu ognahay inuu shan qaybood yahay shanta qayboodba asmaada iyagoo dhex gelayaynu tusaalaynay isla markaa shanta qaybood qayboodba ficilada iyagoo ku jirana waan tusaalaynay tobankaa qaybood ayaynu beddelka qaybihiisii ka dhiganay toban qaybood baynu ka dhiganay halkaa waxaa inaga dhammaaday mansuuba marfuucaat lasmaa iyo tawaabicda oo ogaan bartanka loo dhigo tawaabicda ogaan baa bartanka loo dhiga waxaa la yidhi horta ma marfuucba marbay marfuuc noqdaan ma mansuubba marna mansuubbay noqdaan haddaba yaan marfuucaadka dhexdooda lagu sheegin mansuubaadka dhexdoodana lagu sheegin bartanka ha lagu sheego marfuucaadku markay dhammaadaan mansuubaadkana aan la bilaabin labadaa bartankooga lagu sheego halkaasaa tawaabicda loogu talagala waa bartankaa mar la mariya ragga balaaqadali markay tawaabicda ka hadlayaan halkaasay dhigaan waxaad ogaatay oo talow haddii ay culimadu mansuubaadka iyo majruuraadka dhexdooda dhigi lahaayeenba ka warrama ilain tawaabicdu marna majruur bay noqon marna marfuuc bay noqon marna mansuub bay noqon maxaa dhacay oo loo dhigi waayey mansuubaadka iyo majruuraadka dhexdooda maxaa marfuucaadka iyo mansuubaadku loo dhigay waxaa loo og yahay majruuraadku mansuubaadkay taabicu yihiin sidoodaba oo shaygan majruurka ah mansuubbaaba mararka qaar lagu idlaaqaaba inaad maqashay mooyaane mansuubun maxalbaaba mararka qaar lagu idlaaqaaba oo majruuraadku mansuubaadkay taabic iskaga yihiin dhinac kale marka laga eegana marfuucaadka ayaa ka muhiimad badan kolka in marfuucaadka kolley ay daraftu ku hayaan waa lagama maarmaan kolkaa tawaabicdan haddaan ka soo baxnay saddex baab iyagoo ah ayaynu dhammaynay iyagoo marfuucaada waynu dhammaynay iyagoo mansuubaadana waynu dhammaynay iyagoo majruuraadana waan dhammaynay bal badalu kullin min kullin yaa ii tusaalaynaya badalu kullin min kullin oo labaduba marfuuca isleeyihiin haye sheekh maxamed tusaaleebal badalu kullin min kullin labaduba marfuucaada jaa zaydun labaduba iyagoo mansuubana tusaale marartu bizaydin akuuka sheek wax jira maaye ya shukran marartudu ba bay qaadataa mansuubba ma qaadato ra'aytii oo kale ra'aytu eh, zaydan akhaaka bal isagoo majruur isla keen majruurkii keen hadda marartu bizaydin akhiika wakaa haddaba culima waxaad ogtahay majruuraadkii weli maynu gaadhnay mansuubaadkiina maynu gaadhnay tawaabicdu waxa weeye isaga waynu dhammaynay taabic marfuuc mansuub kuugu soo noqon maayo majruurna kuugu soo noqon maayo saddexdii saycraaboodba halkan aynu isku raacsannay iskaga bax baabu mansuubaati alasmaa waxaynu ognahay sheekheennii ajruumigu mansuubaatulasmaaga imise baab buu inoo ballan qaaday imise baab ayuu mansuubaatulasmaaga inoo ballan qaaday shan iyo toban baabbu inoo balan qaaday soo caynkaa ma ahayn imise baabbuuna inoo dhigay afar iyo toban soo ma afar iyo toban baabbu inoo dhigay sheekheennin camriidigu saddex iyo toban buu inoo ballan qaadaya wuxuu ina odhanayaa mansuubaadka saddex iyo toban baab baad iga guddoomaysaa buu ku odhanaya saddex iyo tobanka baab saddex ka midihii wayba tegeenba waad soo dhigatayba saddex ka mida saddexda aan soo dhiganay maad garanaysiin khabaru kaana miyuuna mansuub ahayn markaan idhaa kaana muxamedun qaa'iman khabaru ma soo dhigannay oo mansuubaadka ma aha haye ismu inna ka warrama ina muxamedan jaalisun ismu inina muxuu ahaa mansuub labada mafcuulee danna waa khawaatuha ay qaadanayeenna maxay ahaayeen saddexdaa mansuubaad ma ynaan soo dhiganin saddexdaa meel iga dhig buu ku yidhi maxaa soo hadhay markaa maxaa soo hadhay toban baa soo hadhay tobankaasun baan idiin sheegayaa buu yidhi tobankaa ayuu sheekhu doonayaa inuu halkan inoo sheego ama uu inoo dhigo ayuu doonayaa baabu mansuubaati lasmaa'i waa baabulasmaa'i eeg mansuubaat saw iminkaa maaha baabu saw mudaaf maaha baabu baabu waa maxay culimo waa mudaaf mansuubaatina waa maxay mudaafnuley mudaafnuleygan mansuubaadihina haddana waa maxay mudaaf bal mansuubaadkaa u eega dhinac waa mudaaf dhinacna waa mudaafnuleyhi ma la yaabteen mansuubaadku dhinac waa maxay dhinac waa mudaafunil oo baabkay mudaafunileyhigiisii yihiin dhinacna waa mudaaf oo yay mudaaf u yihiin asmaada ka dambeeya hala yaabin adigu haddaad ilmay inan yar dhashay inan yar haddaad dhashay aabbahaa iyo inankaagu haddaad israacdiin laba magac baad leedahay marka aabbahaa la eega maxaa tahay inan baa marka inankaaga la maxaa tahay aabo waa adigiioo laba magac sita marna inan baa tahay marna aabaa tahay haddii aabbahaa la eega inan baad u tahay haddii inankaaga la eegana aabaad u tahay soo caynkaasoo kale maaha haddaba ereygaa mansuubaada haddii baabka hore la eego waa maxay baabka hore haddii la eego waa maxay waa mudaafun ilayhi haddii eeg ka dambe alasmaa'i la eegana waa maxay waa mudaaf haddaba waxaa la og yahay alasmaa'idaa mudaafunilayhigii ihi iyadaa baabka mudaafunilayhiga rasmigaa u ahayd baabka iyadaa loo idaafaynayey mansuubaadkanina nacti bay ahaayeen asmaadu ay leeyihiin oo asalku wuxuu baabulasmaai almansuubaati saasuu saxdu ahaa baabulasmaai almansuubaati sharaxeenna hoosta yareeg sharuxu muxuu hoosta qoray hoosta muxuu yidhi sharaxu kelmadda u horraysa u qabtay waa maxay alasmaa hee alasmaa almansuuba muxuu alasmaa u soo hormariyey wuxuu u soo hormariyey mansuubkan inuu sifo iyo nacti yahay ayuu kugu baraarujinayaa kolka waxaa la yidhaahdaa min idaafati sifati maxaa la odhan jiray min idaafati sifati ila almawsuuf waxa maanta la idaafeeyey sifadii waxaana loo idaafeeyey mawsuufkii ayaa loo idaafeeyey waa min idaafati sifati ila almawsuuf bay noqonaysaa baabu mansuubaati alasmaa asmaada la nasbinayo baabkii aynu ku dhiganaynay weeye alaaatun saddex saddexda oo min saa'iri lasmaa'i asmaada baaqigeegii ihi way tagtay mansuubatan tiyoo la nasbinayo halkaa mansuubatan wuu inaga khaldeen la socda wuu goday halkaa mansuubatun buu inaga yidhi war mansuubatan waa xaalo waa fatxatayn bay sidataa qolada soo daabacday ayaa sidaynu ognahay xarakada waxoogaa yara khalkhaladay mansuubatan waa fatxatayn inaynu siino alaaatun saddex saddexda oo min saa'iril asmaa'i asmaada baaqigeegii ihi khalat way tagtay mansuubatan tiyoo la nasbinayo saddexdaas iyadoo la nasbinayo ayay tagtay buu ku yidhi waa la nasbiyey xagga horena waan ku soo barannay waa khabaru kaana ismu ina mafcuulaadanna wa haadihi tani cashrun waa toban tobanka oo telad raacaysa saddexda hore tani waa toban oo saddexdii horey raacayaan halkan aan kuugu sheegayaa buui toban baab ayaan halkan kuugu sheegayaa buu ku yidhi wa kulluhaa dhammaantood wa kulluhaa dhammaantood tobankaba markaan soo qaato ta'tii way imani calaa tartiibihi tartiibkiisay ku iman dhammaantood tartiib bay inoogu imanayaan tartiib qaab tartiibsan bay inoogu iman awaluhaa ka ugu horeeya fi dikri xagga sheegitaanku mafcuulun bihi waa mafcuulun bihi mafcuulun bihigaa culima ugu horeeya mafcuulun bihigu muxuu ahaa mafcuulun bihigu horta waa ismi maxaa iga baxay markaan ismi ku idhi ficil iyo xaraf baa iga baxay mafcuul ma noqdaan mafcuulun bi ficilku ma noqdo xarafkuna ma noqdo mafcuulun bigu waa ismi mansuub haddana ah mansuub maxaa iga baxay haddana mansuub markaan ku idhi maxaa iga baxay mansuub markaan ku idhi marfuuca iyo iyo majruurka mafcuulun bihi ma noqdo marfuuc iyo majruur toona mansuubun waa inuu yahay waqaca calayhi ficlun ficil baa dusha kaga dhaca ficil ayaa lagu qabtaayoo dusha kaga dhaca maxaa iga baxay markaa waxbaa lagu samaynaya markaa mafcuulunbihigu waa ka wax lagu samaynayo haddii maalan iminka ku yarad garaacdo yaa mafcuulunbihiya ka yaree la garaacay baa mafcuulunbihi haddaan caagadaa qaada yaa mafcuulunbihiya ya caagadaa yaa mafcuul hadday caagadaasi gacantaydaa ku dhacdo yaa mafcuulunbihiya gacantayda haddaan miiskaa garaaca yaa mafcuulunbihiya miiska haddaan kitaabka eega yaa mafcuulunbihiya kitaabka haddaan eegayaa mafcuulun bihiya kitaabka dee eegay lineegid baan ku sameeyey yaa mayla socotiin hadda culimo haddaad ardayo su'aali weydiisa yaa mafcuulun bihiya adu haddaad suaali weydiisa aniga adaa suaali weydiiyey yaa mafcuulun bihiya anigaa mafcuulun bihiya waayo dee waxbaadi weydiisay kolba wax lagu samaynayo ayaa mafcuulun bihi aynu odhanayna ardaye mayla socotiin hadda mafcuulun bihigu waa ka wax lagu samaynaya baynu nihi wa kulluhaa dhammaantood ta'tii way imani calaa tartiibihi tartiibkiisii ayay ku iman awaluhaa ka ugu horreeyaana fi dikri xagga sheegitaanka mafcuulun bihi waa ka mafcuulun bihiga la odhanayo ayaa ugu horreeya wadaalika kaasi ismun waa ismi wadaalika kaasi ismun waa ismi ismiga oo jaa'a yimid mansuubankiioo la nasbinayo ismi kow mafcuulun bihigu waa ismi ficlii xaraf baa iga baxay jaaa wuu yimid mansuuban mansuubankiioo la nasbinayo mansuuban markaan idhaahdana ayaa iga baxay marfuuc iyo majruub baa iga baxay waqaca calayhi waxaa dusha kaga dhaca ficlun ficil baa dusha kaga dhaca waqaca calayhi ficlunna kuna ficil ku duldhacaynin ayaa iga baxay oo mafcuulun bihi noqon maayo kaxdaru ka digtoonaada oo kaleba weeyi ahla damacihun guriga dadka u saaxiibka ah qofkun guri lele lama heshiiyo sawse ama ogid dadku qofku hadduu hunguri u saaxiib noqdo salaamaad waayo caqligaa dambeeya hunguriguna u horeeya yaa daba socda markaa hungurigaa hagaya caqliguna uu ka dambeeya kolba wuxuu hungurigii biyey buu caqligii ka dul baroorta war kanna muu sameeyey war waxana miyuu yidhi ilan hungurigaa meesha sii hagayayo sii maraye kolka waa runtii midh laga naxa weeye haddii iminka wakhtigan aan joogno qofka hungurigaa garta caqligu ma garto hunguriga iyo calooshu kay gartaan ha waa sax laakiin hunguriga iyo caloosha haddaad la heshiin marka hore waa laguma garanayo cidi kuma taqaan sheekh kolka waa arrin aad iyo aad runtii khatartiisa u leh kaxdaru ka digtoonaada ahla damaci dadka damaca iyo hunguriga u saaxiibka ah waa midh laga naxa weeye culimo haddaba ixdaru oo ra'da ku joogaa waa ficil amar wowga ixdaru ra'da ka dambeeya waa faacilkii oo waa waawiljamaaco ereyga ahla waa mafcuulun biyo waa kuwa laga digjoonaanayo mafcuulun bigaasi waana mudaaf addamacina waa mudaafun ilayhi caynku wuu kasrisnaayo gabayga dartii baa loo reebayayoo addamac loo leeyahay wadaalika kaasi ismun ismi weeyi ismiga oo jaa'a yimid mansuuban kiioo la nasbinayo waqaca alayhi uu dusha kaga dhacay ficlun ficil uu dusha kaga dhacay wadaalika kaasi kaxdaru ka digtoonaada oo kalaba weeyi ahla damaci dadka hunguriga iyo damaca u saaxiibka ah haddaba mafcuulun bihiga qaybihiisii waxba ku leexan mayno waayo ajruumiga waxaan ku soo qaybinay ma jecli inaan halkan ku reexanno ajruumiga waxaan ugu talagalnay ardaygu qaybqaybta rasmigaa ah inuu wax badan ka soo qaadan karo silsiladeenna taxanihii waa inay wax isla dheeraato in maaha dee kitaabtii waa ajruumigoo lagu soo celinayo kaluun kolka wixii qaybqayb ah ajruumigaagii dib ugu noqo ama ruuxul icraabkaagii dib ugu noqo mafcuulun bihigu daahir iyo wuxuu u qaybsamayaa mudmar yuu ka tegey baynu ajruumiga halkaa soo nidhi mubhamkiibuu ka tegey baynu nidhi fii daahirin daahir wa mudmarin iyo damiir ayuu qad inxasara ku soo ururay mafcuulun bihigu ismi daahirah iyo ismi damiiro labadaasuu ku soo ururay ismiga daahirkii imisuu noqonayaa markaa sideed buu ahaa ismiga damiirkiihina imisuu noqonaya ismiga damiirkiihi afar iyo labaatan buu damiirkuna noqonaya mafcuulun bihi markuu noqonayo ismiga mubhamkii imisuu noqonayaa isna ilaa boqol iyo labaatan buu isna noqonayay waxaasoo dhani mafcuulun bihi bay culima inoo noqonayaan fii daahirin daahir wa mudmarin iyo damiir ayuu qadinxasara ku soo ururay mafcuulkii waqad madaa waxaa tegey atamhiilu tusaalayn liladii kii la tusaaleeyo dahara daahirka ahaa ismiga daahirka ah tusaale wanaagsan ayaynu soo qaadannay buu ku yidhi oo xagga hore aynu ku soo marnay tusaalaha aynu soo qaadannay daahirka aan ku soo marnay muxuu ahaa wuxuu ahaa kaxdaru ahla damac qofka hunguriga u saaxiibka ah in laga digtoonaado ayaynu isku soo sheegnay kaas ayuu xagga hore inoogu soo sheegay liladii kii la tusaaleeyo dahara daahirka ahaa xagga horaan ku soo marnay wagayruhu kaa kayrkii waa kee kaa u ka hadlayaa waa ismiga damiirka ah qismaani labuu u qaybsamaya kaasi labuu u qaybsami damiirku aydan sidoo kale mutasilun waa mutasil mutasil buu noqon ka jaaanii anuu isoo gaadhay oo kale jaaanii wuu ii yimid ha odhan jaaanii wuu isoo gaadhay dhe jaaanii anuu isoo gaadhay yaa mafcuulun biya markaa jaaanii aan idhaahdo yadaa ku jirta jaaanii ayaa mafcuulun bihiya wa jaaanaa anaguna soo gaadhay dheh jaaanaa wuuna soo gaadhay yaa mafcuulun bihiya jaaanaa markaan idhaahdo ereyga naa ah ayaa mafcuulun bihiya labadaasi mutasilkiibuu ka soo qaatay mutasilkii labiyo tobanka ah markuu laba damiir ka soo qaatay imisuu ka aamusay imisuu ka aamusay toban buu ka aamusay wa munfasilun iyo munfasil weeyaan damiir munfasila damiirku munfasil buu noqonayaa isna waa labiyo toban misaaluhu tusaalihiisu iyaayo weeyaan ow iyaana haddaba munfasilka sida loo isticmaalayo aan idinku yar baraarujiyo ereyga iyaaya a markaad doonaysa af carabi inaad ku isticmaasho waxa lagama maarmaana kow shan qodob inuu hadalkaagu ka koobnaado shan qodob shan qodob shan eray buu hadalkaad ku hadlaysaa ka koobnaanaya qodobka koobaad waa maa lafdiga ma abal qora qodobka labaadna waa ficil qodobka saddexaadna waa faacil qodobka afraadna waa ilaa qodobka shanaadna waa damiirkan munfasilka ee mafcuulka noqonaya shantaa qodob waa inuu hadalkaagu ka koobnaado maxaan ku idhi qodobka koobaad waa maxay waa ma qodobka labaadna waa maxay waa ficil qodobka saddexaadna waa maxay waa faacil qodobka afraadna waa maxay ilaa qodobka shanaadna waa maxay hadaba waxaan doonayaa bal faacilka maxamedan ka dhigo ficilkana aan akramo ka dhigo akrama kumaa haddaba intaa hadalka ka samaynaya shantii erey shan erey unbaa lagaaga baahan yahay waxaan odhanayaa maa akrama muxammadun ilaa iyaaya maa akrama muxammadun ilaa iyaaya waa imise erey maa akrama muxammadun ilaa iyaaya imise erey bay ka kooban waa shan waa maa iyo ficilka akrama iyo faacilka muxammedah iyo kelmadda iya ilaa ah iyo damiirkii oo labiyo tobankii damiir unbaad ku bedbedeli maa akrama muxammadun ilaa iyaana ma akrama muxamadu ilaa iyaaka ma akrama muxamadu ilaa iyaaki wahaakada saasaadu isticmaali dariiq la isticmaalo weeyaan markaan ku leeyahay maa isticmaal kelmadda maa ah isticmaal markaan ku leeyahay maada waxaad ku bedelan kartaa erey kaste oo nafyi ku tusa waad ku bedelan kartaa oo lam baad ku bedeli ama amaa lan baad ku bedeli wax kastoo nafyi ama laabaad ku bedeli wax kastoo nafyi ku tusa waad iskaga bedelani waxaad odhani lam yukrim muxamadun ilaa iyaana lam yukrim aduu shantaa erey baa ugu yaraan dariiqa caadiga ee af carabiga la isticmaalo ugu yar culima dariiq labaad baa jira dariiqa labaadna balan idiin sheego ee iyaayo iyo iyaana iyo loo isticmaalayo dariiqa labaad waa saddex kelmadoodoo qura inaad isticmaasho saddexda kelmadood kelmadda koobaad damiirkii baad ka dhigi namber waaxid damiirka ka dhig yaa kow halka u horraysa yaa gelaya waa adamiir almunfasil damiirkan munfasilka ah martabada labaadna ficilka ayaa gelaya martabada saddexaadna faacilka bes wuuba iga dhammaystiran yahayba maa akrama muxammadun ilaa iyaaya kumaa dariiqii saddexdaa ah haddaba ku odhanaya akrama muxammadun ilaa iyaaya dariiqa saddexdaa ah inaan u bedelnaan rabnaa maxaan odhanayaa marka eeg damiirka ka bilow maa lama sheegayo iyaaya akrama muxammadun eeg iyaaya akrama muxammadun waxaa isku macno ah inaan idhaa akrama muxammadun ilaa iyaaya iyo iyo inaan idhaahdo iyaaya akrama muxamedun labadaa erey waa isku macno iyaaya aniga uunbu akrama muxamedun maxamed sharfiyey iyo maa akrama muxamedun ilaa iyaaya maxamed aniga mooye cid kale ma sharfin waa isku mid weeyaan labadaa dariiq haddaba culima waxaa jira dariiqan saddexda ah dariiqa saddexda ah sow kumaan odhan damiirka ka bilow sow ficilka ku xijisii kumaan odhan faacilka ku xijisii baan ku odhan ka saddexaada sow maaha faacilkaa ayaa noqon kara faacilkaa ayaa noqon kara damiir mustatina kolka hadalkaad ku hadlaysaaba waa iya ayadii iyo iyo ficilkiiyo qura sida ilaahay aayadda qur'aankaa uu ku yidhi iyaaka nacbudu iyaaka nacbudu waa dariiqee markaa iyaaka nacbudu waa dariiqee waa dariiqii labada ayuu ku imanaya dariiqii labada misaaluhu tusaalihiisu iyaaya weeyaan aniga ow iyaana weeyaan annaga iyaaya aniga ow iyaana ama annaga unbaad xayayta salaantay war anigunbaad isalaantay ama annagunbaadna salaantay akrim maamuus akrim maamuus badanaa biladii kii maamuus badana xayaana annagana salaamay alla kana salaamay maamuus badana akrim maamuusna waa lagu macneeyaaye waxa ka wanaagsan kelimada ardayu tanaba fi hadihi lkalima intabih fi hadihi lkalima akrim marka aynu isticmaalayno maamus badana inaad tidhaabaa kuu fiican akrim maamuus badana biladii kaxayaana annaga na salaamay alla ninka na salaamay sharaf badana sharaf badana akrim biladii xayaana akrim yaa faacilu ah markaa bal ii sheega arday akrim faacilkeega ma jiro damiir mustatira ma aha ma aha damiir mustatira culime eh akrim bal sheega faacilkeega ya waa aladii baa faacila badani waa zaaid badan yari waa zaaid akrim biladii xayaana ficilka akrim ah ayaa ficlu tacajub ah markaa macnihiisu wey akrim sharaf badanaayay biladii kii xayaana annagana salaamay allakana salaamay sharaf badana waqis qiyaaso bidayni labadan waa labadee iyaaya iyo iyaana kulla mudmarin damiiroo dhan uga qiyaaso damiirka oo fusila la fasliyey labada iyaaya iyo iyaanaa kala ah damiirka munfasilka ah uga qiyaasa inta soo hadhay oo toban wa biladayni labadii qiyaaso qabla kulli mutasilin baa qoran saw maaha waa khalad qabla kulli mutasilin waa khata saxdu waxa weeye wa biladayni qablu halkaa qablu damba qura in la keeno wey qablu mudaaf maaha ereyga kulligii uu inaga hoos dhigayna waa in fadxa qura la siiyo ma qablu baa kuu qoran waa sax kaagu markaa waa in qablu halkaa la godaa kulligana waa in fadxa qura la siiya oo maxay loogu dhawaaqaa wa biladayni wa qis qiyaaso biladayni labada qablu xagga hore ku sugan labada xagga hore maad garanaysaa waa jaa'anii iyo jaa'anaa kulla mutasilin mutasil oo dhan uga qiyaaso kulla mutasilin waa mafcuulun bihi markaa mutasil oo dhan uga qiyaaso fa kullu qismin qismi kaste oo minhumaa labadan ka tirsan qad inxasara wuxuu ku ururay maa jaaaka ka yimid min amwaacihi noocyadiisu fisnay cashara labiyo toban buu ku soo ururay wuxuu ku yidhi labadaa damiir ee mutasilka iyo munfasilka ah qaybtaad soo qaadataaba labiyo toban bay ku soo ururaysaa damiirka imisu isla noqday mafcuulka markuu noqonayo afar iyo labaatan damiir ilayn lixdan damiir baynu soo dhiganaye afar iyo labaatan damiir baa kolkaa ka amaxay ayaa mafcuulun bihi kaste oo minhumaa labadan ka tirsan qad inxasara wuxuu ku soo ururay maa jaa'aka ka yimid min anwaacihi noocyadiisu fi inay cashara labiyo toban damiir buu ku soo ururay in sha allahu tacala cashirkeennu maanta bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam waxaynu samaynaynaa xalqadihii ayaa inoo bilaabanaya xalqatu imaam shaafici iyo xalqatu shaykh lislaam labada xalqadood way ganaaxan yihin oo maalintii koowaad bay qaadan waayeen ma ogtiin labada xalqadoodba dad baa laga waayay labada xalqadood inaga dhaafa xalqatu imaam shaafici iyo xalqatu shaykh lislaam waxaan uga gudbayaa markaa xalqadaha waxaan uga gudbayaa xalqatu ibnu maalik xalqatu ibnu maalik alandalusi waxaa iigu soo xigaya xalqatu ibnu maalik alandalusi xalqatu zayd ibni haabit labadaa xalqadood ayaa istaagaya xalqatu ibnu maalik maadiga cabdulqaadir soo dhowow xalqatu zayd bni haabit zayd bni haabit xalqatu zayd bni haabit war waa la isgaranaya hadda culime nacam sheekh yuusuf ma sheekh yuusuf baa kacaya waa yahay soo dhawow sheekh labada xalqadood ee kale ah xalqatu eh, ibni malik alandalusi iyo xalqatu e, zayd ibni haabit labadaa xalqadood ayaa maanta su'aalaheena qaadan doona insha allahu tacaala bal waxaad sheekh ila soo eegtiin hadda laba saddex kitaaboo qur'aan meelaan inooga soo fidiya laba kitaabu kala dhiiba culimmada maanta kitaabkii la iskuma diidane maanta kitaabka waynu ogol laheen anna hal kitaaba ii soo dhiiba culima suuratulkahfi inoo soo saara aayad aayad baynuu qaadanaynaayee suuratulkahfi in sha allah suuradda suuratulkahfi la yidhaahdo waa inaan aayad aayad u qaadannaa suuratulkahfi alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja aayaddaa sheekh yuusuf baa iska leh waxaad soo saartaa eh, bogga laba boqol iyo saddex iyo bs alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja imise faacil baa aayaddaa ku jira laba faacil baa ku jira labada faacil ma ismi daahira ma damiirba ma mubhamba ayay ka socdaan damiirku ma mutasilba mise waa munfasil munfasil weeyi maxaa tidhi sheekh labada damiir ee aayaddaa ku jiraa ma mutasil baa mise waa munfasil mutasil mutasilka ma baaris baa mise waa mustatir waa baaris waa yahay bal mar ku noqo se waad garatayba waad garataan u malaynaya aanan kayaashayki siinin sow baaris maaha waayey sheekh cabdulqaadir oo ka qaado ilan jaaniskaan ka luminaye haddaan idhaa laba erey oo quraa la kala dooranaya baris iyo mustatir haddaan idhaahdo waad garan weyday dee sawka kaluun odhan maayo ya haye waa mustatir saw maaha mustatirkaasi ma mustatir wujuuba mise waa mustatir jawaaz ya midna waa wujuub midna waa jawaaz waa si wanaagsan sheekh yuusuf aday kuu soo noqotay halkaa midna waa mustatir wujuub iyo mustatir jawaaz buu sheekhu kala yidhi labaduba waa jaais wey jazaaka allaahu khayran aayaddii yuusufanu dhiibay nus baa lala qaatay waayahay bal hadda sheekh yuusufa waad isugi doontaa maxaa mubtade ku jira aayaddaa hal baa ku jira halkaasi waa maxay alxamdu oo quraa mubtadaah waayahay khabarkiisii waa kee khabarku imisuu u qaybsami jiray labuu qaybsami jiray maxay ahaayeen labadaasi mufrad iyo hayrumufrad hayrumufradkuna imise u qaybsami jiray afar buu u qaybsamayey shan buu isla noqday haddaba guud kasta sida guud saw maaha shantii khabar waa midkee markaa shantii khabar waa jaariya majruur alxamdu lilah markaan idhaahdo ereyga alladii muxuu icraaban yahay cafwan alladii icraabtiisa yaananku weydiinine imise nacti baa ku jira aayaddaa adigu aayaddan aduunbaa iskale adaa ardayda u bislaynaya war culimay mayla socotiin suuratulkaafi aayadda koowaad sheekh yuusuf baa inoo sharxaya dib dambe kolkaa idinku soo noqon maysee ogaada haye imise nacti baa ku jira aayadda ah hal nacti oo keliya ku jira waa yahay bal halkaa sheeg alladii weeyaan ma mebni baa alladii mise waa mucrab waa mebni wey fii maxalli maxay bay taallaa fii maxalli rafcin oo yay horta yay nactiyaynaysaa mancuudkeegu yaa maxay u tahay sheekh waad garanaysa fii maxalli jar wuu isasaxay maarkaysi fii maxalli rafcintii khatar bay ahayd waa fii maxalli jarin waayo waxay nacti u tahay ayo away mancuudku li lilaahi bay nacti u tahay lilaahi waa majruur nactigaasina fii maxali jabin buu oolayaa haddaba alladii waa ismi mawsuule awey siladiisii nsiladiiya anzla calaa cabdihi lkitaab baa siladiiya awey caa'idkii waa damiirka huwa ah aayaddaa imise ficilmaadi baa ku jira hal ficil maadiyo anzala baa ku jira ficilka maadi misaa lagu binayn jiray saddexda lagu binaynaya maxay kala ahaayeen mabniyun cala alfatxi mabniyun cala adammi mabniyun cala sukuun saddexdii waa midkee waa mabniyun cala alfatxi anzala sow maaha inayd ficil maadi tahay maxaad u deliishanaysaa ta maxaad odhanaysaa anzalat ayaad odhan kartaa waa si wanaagsan sheekh waa si wanaagsan haye imise xaraf baa aayaddaa ku jira alxamdu lilaahi aladii anzla alaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja arday waxaan idiin sheegaya qofka luqa alcarabiya baranaya kutubta oo dhan macal tafsiir buu baranaya macal fiqhi buu baranaya wallaahi waktiga u soo ururaya wax laga warrami kara maaha sababta keentay inuu wakhtigu inaga lumo in culimmada cilmi laga reebi waayo ardayda waa la majaran habaabiye dariiqa saxdaa ah runtii waa laga leexiyey saasaan anigu qabaa saan anigu qabo waxa weeye ardayda dariiqa saxda ah ayaa la garab mariyey haye waxaan doonayaa aayaddaa hal arday hadduu ku hakado cashiradeenii hore ayaa kolkaa aynu isku ganaaxaynaa shan ayaa ku jira waayo ardaydan kaa jeedinaya intaan hadlayey sheekh waad i fahamtay soo maaha waxaan u malaynayaa wuu sii tiriyey haddaba anna aan tiriyo waayahay si wanaagsan asha miyaa tirinaysaa mise ma tirinaysid asha ma tirinaysid waa si wanaagsan waa sida aad u sheegtay waxa ku jira lilaahi laamka ku jira iyo calaada iyo wowga wa iyo lamta iyo lahda laamkeega shantaasaa ku jira haddaad asha tirsatana way kaaga sii badan waa si wanaagsan xarafka imisaa mukhtasun bilismiya imisaase mukhtasun bilficliya imisaase mushtaraga saddexdaa ii kala sheeg cabdulqaadir waan kugu soo maqanahe laakiin hadda nasiibka aayadda te ku xigta un hays odhanin waxaa laga yaaba haddaad taa sii jilciso ila waan leexin karaynaahe haye haa saddex baa ismiga ku khaas ah saddexdaa bal tiri waa laamka lilaah ku jira iyo calaa iyo lahu laamkeega saddex baa mukhtasun bilismiya imisaa mukhtasun bilficliya waad saxday sheekh lambaa mukhtasun bilficliya maxaa mushtaraga wowda ayaa mushtaraga ficil mudaaric maxaa ku jira yajcalu ayaa mudaaric ku jira mudaaricu ma mucrabba mise waa mebni keenani waa mucrab icraabka saddexdiisii qaybood waa majzuum yaa jazmiyey calaamatljasmaha sukuun weeye calaamatuljasmuhu si wanaagsan ayaan kuula socdaa sheekh waxaad ii sheegtaa aayaddaa wax mafcuulun bihiya oo ku jira inaad soo ururiso imise mafcuulun bihi baa ku jiro cashirkeennan maanta ah laba mafcuul waa labadee alkitaaba iyo iyo ciwajan labadaas ayaa ku jira sow maaha waa si wanaagsan sheekh waad iska fadhiisan karaysaa aayaddaa hadda macnaha inaynu u leexannay ahayde haddaan macnaha aayaddu ay sheegayso hala qiimeeya aynu nidhaa alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwajan eg imise juml weeyi intaa i sheeg waayo inta jumlay tahay ood garataa macnaha aayada inaga saaciidi doontaa waxaa lagu odhan doonaa aayaddaa ilaahay imise fikradood ama imise qodob ayuu aayada ilaahay kaga hadlay baa lagu odhan inta qodobuu kaga hadlay kolkaa waa jumalka inaad garanaysa ayaa lagama maarmaana inta jumle meeshii taalla saddex jumlo ii kala sheeg sheeg saddexda jumlo alxamdu lilah hal jumlo kow anzala calaa cabdihi lkitaab waa jumlada labaad walam yajcal lahu ciwajan waa jumlada saddexaad jazaaka allah khayr waa ilaahay inuu mahad leeyahay mahaddaana ilaahay inaynu ugu mahadnaqayno addoonkiisa ayuu kitaab qaaliya ku soo dejiyey kitaabkaana wax qallooca uma yeelin socaynkaa maaha waa laba nicmo oo waaweyn laba nimco oo aad u waaweyn ayaynu ilaahay ugu mahadnaqnay inuu ilaahay addoonkiisa kitaab ku soo dejiyey iyo inuuna kitaabkaasi qallooc lahayn meel qalloocda inayna kitaabkaa ku jirin labadaa nimcaynu ilahay ugu mahadnaqnay jumladu waa saddexda aad sheegtay imise kalaam baa ku jira haddaba eeg kalaam iyo jumlo farqibaa udhexeeya la socda culimo kalaam iyo jumlo farqibaa udhexeeya waa saddex jumlo siduu sheekhu sheegay inta kalaamia ku jirana haynoo baadha markaa alxamdu lilaahi aladii anzla calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja alxamdu waa hee alxamdu lilaah waa kalaam haye waa kalaam waa sax waan kugu waafaqsanahay inay kalaam tahay haye anzala calaa cabdihi alkitaabna taasina waa la mid waa kalaam kale warbaad halkaa ka fiirso eg eeg ansaladu waa sila sawmaadan odhan yay sila u tahay alladii muuna sifo ahayn isna yuu sifo u yahay muuna taabic noqon dee khabarkii muuna taabicu noqon war khabarkii unbaa la tilmaa ilaa ilaa intaad ka soo gaadhaysa calaa cabdihi lkitaaba khabarkii unbay nactigiisii tahay waa laba bal intaada sheekh laba odhan ma laba waa labaynu ka dhignaa maaha dambe lafteedu calaa dariiqi alcadafun wey walam yajcal lahu ciwajan waa dariiqulcadafun weeyi saddexdaa ah, eh, aayaddaa saddex jumlo ayaa ku jira laba kalaam ayaad ka dhigtay eh, waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh yuusuf jazaaka allahu khayran aayaddaa si fiican baad runtii usoo icraabtay iska fadhiiso sheekh cabdulqaadir sheekh cabdulqaadir waxaan u malaynayaa aayadda inaad xoog inaad suuradda usii eegtay eeg suuraddan horta inaynu dhammaynay u badan tahay suuraddan inaynu dhammayno ayay u badan tahay saa uma jeedo xalqadaha inay dhammeeyaan oo xalqad kastiba ay de aayad iyo qayb ka mida soo qaadato lagama maarmaan bay noqonaysaa sheekh cabdulqaadir waxaan kuu dhiibayaa aayadda ku xiga waad ka sii fikirtaye cid kalaynuu dhiibi doonnaay ya waad la baadhaysay tii horead la baadhaysay waa yahay bal horta saaxiibkeen suna inoo odhan nin wuu sii fikiray waxaad tagtaa aayadda sagaalaad ina asxaaba alkahfi wاlraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba halkaa aayadda imise ismi baa ku jira imise ismi ayaa aayadda sagaalaad ee suuratulkahfi imise ismi baa ku jira tiro sheeg wa sagaal wa hal waa saddex waa afar waa shan inta ismiye aayaddaa ku jirtaan rabaa saddex ismi baa aayaddaa ku jira ina asxaaba alkaafi wاraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba saddex ismi waar sheekh yuusuf sheekh yuusuf miyaad fogaatay war weli tartankii kaama dhammaan ya waa ballahadal la hadal ninka caajiga la hadal sheekh yuusuf soo dheeree soo dheeree tartankii kaama dhammaane waa sidee xaggeed u fadhiisatay waxaad eegtaa isla aayadda sagaalaad waxaan u malaynayaa janis baa lagu siiye ku noqo mar ku noqo saddex ismi inay yihiin hal inay yihiin inu ismima ku jiri iyo laba inay yihiin bal mar iskaga noqo sheekh aayadda sagaalaad ee suuratulkahfi imise ismi baa ku jira suuratulkahfi imise ismi ayaa aayadda sagaalaad ku jira yuusuf baa ku wareegay imise ismi baa ku jira aayadda sagaalaad ma la soo baxday ilan aayadda dhexdan ina asxaaba alkahfi baan moodayay am xasibta ana asxaaba alkahfi waalradiimi kaanuu min aayaatina cajaban am xasibtaba xagga hore ah aayadda sagaalaad ee suurat lkahfi am xasibta ana asxaaba alkahfi waalradiimi kaanuu min aayaatina cajaba inta ismiya ku jirtuun baa lagaa rabaa sheekh sideed baa ku jira maasha allah jazaaka allah khayr sideed baa ku jira sideed ismi ayaa aayaddaa ku jira sideeddas imisaa eeg cabdulqaadir maxaad u tidhi saddex ismi baa ku jira maa laka yaa cabdulqaadir bal sideedda eeg am xasibta ta'du saw ismi maaha faacil maaha xasibta saw xasibo maaha saw damiir maaha haye calaamadaad ku garanaysaa xasibta inay ismi tahay bal sheekh cabdulqaadirow tadaas inay ismi tahay waxa calaamadaad ku garanayso shayga aad u daliishanayso ficil baa ka hor maray sheekh yuusuf ka faa'iidee xaraf jaar baa geli kara kuwa xadda ku jiraan rabaa yuusuf eh, cabdilqaadir ku noqo ya idaafo sheekh yuusuf maa sha allah labada xalqadood hadday kala badiyeen waxaan u malaynayaa bal hadda mar welibana cabdulqaadir laftiisu uu soo kici doonaa baa laga yaabaaye cabdulqaadir ficilka lama idaafeeyo waa ka mamnuuc xasibo ficilku waa ka mamnuuc laakiin isnaad baynu odhanaynaa isnaad baa gelaya am xasibta ana asxaaba alkahfi ereyga asxaaba inuu ismi yahay maxaad u daliishatay waxaa geli kara xarfuljar bal sheekhiisu ka faa'iidey halkaana wax ku jiruumaan anu marka hore rabaa ya hadda maxaa ku jira idaafaa ku jira jazaaka allah khayr haye alkahfi inuu ismi yahay imise daliil baad u haysaa imisa alkahfi inuu ismi yahay imise daliil baad u haysaa ma hal baad u haysaa ma labaad u haysaa ma saddex baad u haysaa ma afar baad u haysaa ma toddobaad u haysaa alkahfi inuu ismi yahay inta daliilaad u hayso ya labaad u haysaa waad saxan tahay labadaa ii sheeg asha iyo iyo khafdaha haye warraqiimi wowgu waa maxay warraqiimi wowga ku jira waa xaraf inuu xaraf yahay daliilkiisana inuu wowgu xaraf yahay maxaad u daliishatay calaamad la'aanta waa sax waad saxan tahay arraqiimi ma ismibaa inuu ismi yahay mise daliil baad u haysaa laba daliil labadaa sheeg al iyo khafdo kaanu waa maxay waa ficil ficilkaasi maadi mudaaric maadi inuu maadi yahay maxaad u deliishanaysaa may de may wax hadda wax ku jiraa ku odhan kari maayo muxuu aqbali karayaa ha jazaaka allah khayr haye waxaad ii sheegtaa kaanu wowga ku jiraa waa maxay sheekh yuusuf balka faa'ide kaanu wowga ku jira waa faacil bu saaxiibkaa yidhi waa ismigeegii allahu akbar sheekh cabdulqaadir ma arkaysaa or waa ismigii waa ismkaana waa yahay cabdulqaadir waynu ka yar naxsannaan u malaynayaa sheekh yuusuf owe bal waaya isna waan eegaynaa kaanudaas inay ismi tahay cabdulqaadir maxaad ku garanaysaa wowgu inuu ismi yahay wowgu ha maxaa daliileed u haysaa isnaad baad u haysaa wowgaasi saddexdii ismi waa midkee ma damiirba ma daahirba ma mubhamba waa damiir mutasil iyo munfasil mutasil mustatir iyo baaris fii maxali rafcin fii maxali nasbin fii maxali jarin fii maxali he fii maxali rafcin jazaaka allah khayr waa yahay waa iska kii celinaysaa min aayaatina ereyga min ah min waa xaraf maxaa daliilu ah inay min xaraf tahay calaa mala'aan shukran xarafkaasi mukhtasun bilismi mise mukhtasun bilficli mise mushtarag mukhtasun bilismi shaqadu qabtaa waa maxay waa jer haye min aayaatina ereyga aayaati ka warran markaa aayaati waa maxay aayaati waa ismi daliilka aad ku garanaysa aayaati inay ismi tahay a imise dliil baad u haysaa tiraan kaa rabaa hal baan rabaa labaan rabaa saddex baan rabaa afar baan rabaa laba dliil labadaa ii kala sheeg balukaadi sheekh yuusuf imise dliil baad u haysaa min aayaatina aayaati isninimadeeda imise dliil baad u haysaa saaxiibkaalle buu yidhi adna maxaa tidhi tira tiraa la rabaa tiro labaad u haysaa waaye jumhuurta ma kicinaa markaa war labadiina wa idinka dhammaatay culimo sheekh cali saddex saddexdaa sheeg waa minta gashay iyo jerka iyo idaafada jazaaka allah khayr min aayaatina waaye ereyganna cabdulqaadir ma ismiba mise waa ficil mise waa xaraf ismi maxaad u haysaa daliilin inaadu ismi tahay maaad <laughs> maaa geli kara jazaak allah khayr xarfuljar baa geli kara damiirkaasi me mebni waa mise waa mucrab fii maali maay bu hadda yaallaa fii maxalli maxay bu hadda yaallaa fii maxalli nasbin sheekh yuusuf ka faa'iidee fii maxalli jarin buu yaallaa waa la isdaayey soo maaha horta waa la isdaayey soo maa hadda waay insha allah Eh, waxaan u malaynayaa ragow dhammaan way noo wada taalaaye dhammaan way noo wada taalaaye waxa weeye xalqad kaste cidda dee u mateli doonta insha allah waa inaad aad inooga soo giijisiin runtii cabdulqaadir yare waa ragga ugu akhyaarsan welibana aan isleeyahay ugu eh, runtii wax fahanka badan wey laakiin dee nin kasii khatarsanunbaa hayse soo agtaafiye <laughs> waxaynu samaynaynaa cabdulqaadir waa maalin kale yaa waa da'da sow maaha waay kaanuu min aayaatina cajaban gebagabada cajaban haye a cajaban waa ismi daliilka isminimada tanwiin buheeqa ayaa ku jirta jazaaka allah khayr ismigaasi ma daahir ma damiir ma mubham waa daahir daahirku imise u qaybsami jiray imise ismi daahir imise u qaybsami jiray sideeddii waa midkee waa mufrad hee mufrad qura hadii la yidhah waa khalad ma ogtahay waa mufrad munsarifa jazaak allah khayr icraabta aan ku yaro weydiiyo imsa fii maxalli rafcina ayaa aayaddaa ku jira am xasibta ana asxaaba alkahfi wاlraqiimi kaanuu min aayaatina cajaba imsa fii maxalli rafcina baad ku haysaa imise fii maxalli rafcina ayaad aayaddaa ku haysaa labaad ku haysaa labada ii sheeg waa sidaa ad u garataye waa xasibta ta'deeda iyo iyo kaanuu wowga ku jira imise fii maxalli jarrina baad haysaa tiraan raba imise haddaan ku idhahda waa inaad tira ii sheegtaa ya midh quraad haysaa fii maxalli jarin midh quraad haysaa sow ma aha jazaaka allah khayr waa aayaati naada ku jirta ayaa fii maxalli jarrina si wanaagsan mansuub maxaad haysaa haddaba tira ii sheeg imise mansuuba ayaad aayaddaa haysaa may may mansuub ha mansuub labaad haysaa labadaa mansuubka aad haysaa waa labadee asxaab iyo iyo cajaban jazaaka allahu khayr majruuri misaad haysaa majruur maynaada waa fii maxalli jari majruuri misaad haysaa saddex baad haysaa saddexda ii sheeg alkahfi yaa jiray ereyga jiray itus farta ii saar ha alkahfi yaa jiray eh, may waxaan arki kara fahansi kaasaa jiray idheh idaafadu wax la arki kara maaha ma og tahay waana qowl daciifaynu nidhi markaynu maraynay yaa ka hor ereyga itus macannada maxasibada mata'da asxaaba eg alkahfi waxaa jiray asxaabkan ka horeeya haye war raqiimina waa cashirkeennii cadafka oo waraqiimi waxa lagu cadfay kahfigan kolka isagana waxa jiray uun asxaabka hore soo caynkaa ma aha waa yahay haye aayaatiyaa jiray aayaatiyaa jiray min baa jirtay jazaaka allah khayr waxaad ii sheegtaa mabniyun cala alfatxi imisaad haysaa aayaddaa maxaa mabniyun cala alfatxi aad haysaa ha ma haysid soo maaha maxaa tidhi mabniyun cala alfatxi naadun baad haysaa sheekh yuusuf yaa maxaan tidhi haa mabniyun cala alfatxi ta'da waa koow may tiro sheegtay horta taasoo keliya haddaanuu mabniyun cala alfatxi baan idin idhiye ismi mabniyun cala alfatxiba idinma odhan eeg su'aashayda fahma mabniyun cala alfatxi unbaan anuu idin idhi jin iyo jaan wuxuu dooni ha ahaado ama xaraf ka keeno ama ficil ka keeno ama ismi ka keeno meel alla meesha doonto ka keeno ku noqo cabdulqaadir sheekhiiso ninkana kaa horreeyey waa yahay labaad haysaa sheekh yuusuf imisaad haysaa haddaba adigu <laughs> labaad haysaa jumhuurtaynu haddaba udhiga ayaynu weydiinaynaa saddex baad haysaa maxamed saddexdaad haysa sheeg waa xasibta ta'da ku jirta iyo anna iyo wowga war radiimi ku jira jazaaka allah khayr war mabniyun cala sukuuni misaa la hayaa culimo sheekh cabdulqaadir mabniyun cala sukuun aayadda ah mabniyun cala sukuun imisaa la hayaa mabniyun cala sukuun afar baad haysaa saddex baad haysaa maad ka noqotay afartii waayahay mabniyun cala sukuun bal isug haddaanaan eego hadda al lama tirinaye la socda wax al la yidhaha lama tirinayo saddex baad haysaa saddexda ii sheeg waa min waa kow waa ficilka xasib waa laba kaanuu wowga ku jira waayahay war bal sheekh yuusuf arrinkaa ka faa'iide aayaddaa wuxuu yidhi af saddex baan hayaa mabniyun calaa sukuuna anna waxaan qabaa wax kalea ku jire tiradu way ka badan tahay mise way ka yar tahay ma garanayo bal wuxuun adiguna kala saar aar waa caynka afar wey afarta bal tiri am maxaa tidhi am okay waa si wanaagsan afar adiga laftarkaaga kuguma haysta sheekh kuguma waafaqsaniye cabdulqaadir mar ku noqo mabniyun cala sukuun baa aayadda la baadhaya alna ha ku darina al inooguma jirto malaa halkaas waktigii nagaga dhacaan u malaynaya mise jumhuurtaan u bandhignaa waayahay culimo y ha mabniyun cala sukuun afar baad haysaa afar baad haysaa arxamse bal ka sheekee maxaad haysaa aayaddaa mabniyun cala sikoon afar baad haysaa nacam may maxamed ya haye imisa isug aduu saddex baad haysaa han sheekh cali maasha allah shan weeyaan shantaba sheekh sheeg waa shan weeyaan ereyga am ee u horreeya waa kow ereyga xasib waa laba iyo kaanu wowgeega waa saddex iyo min waa afar iyo aayaatina naada ku jira aar shan miyayn ahayn culimo dee sideed uga fikri weydeen insha allahu tacaala labada xalqadood waa labada xalqadood ee kala ah sidaynu ognahay ama halkeennan inoogu cad waa xalqatu zayd ibni haabit iyo insha allahu tacaala xalqadda kale ee magaceega la yidhaahdo xalqatu waxay to maaha xalqatu xalqatu zayd ibni haabit iyo xalqatu ibni maalig alandalusi waxaa inoo badiyey labada xalqadood zayd ibni haabit ayaa inoo badisay kolkaa waxaynu doonaynaa zayd ibni haabit waad ku jirtiin idinku beryahan waad ku jirtiin laakiin xalqadaa kale ilaa wareega kale intuu soo gaadhayo way iyagu iska nasan doonaan si gaara ah ha iskaga soo dhagaystaan oo tartanka haysa soo geliyaan hal jaanis baynu xalqadaa kale siinaynaa xalqadaa laga bediyey hadda kadib xalqadahay ka dhex faa'iidaysani haddii kolkaa eh, waxaynu samaynaynaa gool baynu u samaynayaa ay meel soo gaadhaan jaanis bay u helayaan ay tartanka ugu soo noqdaan mar labaad laakiin cidda faa'iidaysanaysaa iyagunbay noqonayaan hadda kadib xalqat eh, ibnu malik alandalisi